waxaan ku soo jirnay kitaabkii arbacuuna xadiian fii axkaami albaaliqaat waxaa noo soo dhammaatay muqadimadii waxaana soo gaarnay xadiidka ugu horeeya alxadiiu alwal xadiidka ugu horeeya marwiyin waxaa laga wariyey can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam man caala qofkii biila alaaa banaatin saddex gabdhood oo fa adabahunna edbiya wa sawajahunna u guuriya wa axsana ilayhinna u samafala falahu ljannatu janna u sugnaatay rawaahu abu daawuuda abu daawuud ayaa wariyey raqamka shan kun boqol afartan iyo toddoba alxadiidu اlأwl xadiidka ugu horeeya marwiyun waxaa laga wariyey can abi saciidin اlkhudriy radia allaahu canh qaala abi saciid wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala اllahu calayh wasalam man caala qofkii biila alaaa banaatin saddex gabdhood saddex gabdhood qofkii biila oo kafaalo qaada dharkoodii waxbarashadoodii tarbiyadoodii qofka kafaalo qaada fa addabahunna edbiye edabtiiu bara axkaamtii sharcigu bara wa zawajahunna u guuriye tag koriyey wax uu gaarsiiyey heeray guursadaan u guuriye wa axsana ilayhinna u samafala wanaag kuu qada qowl feecan ficil feecan ayuu ku korinay maahan inuu qalbiga ka nacibiyo ama qowl xun ku leeyahy markuu korinay wanaag ayuu ku korinay falahu ljannatu jannu iskaleey qofkaas rawaahu daawuud abu daawuud ayaa wariyey raqamka an kun boqol afartan iyo toddoba bal fiiriye gabdhaha diinka islaamku balse u qiimeeyey fiiriye ayadoo la leeyahay wiil qofkii koriye oo waxbara ajarkaa suriy ama jannadu dalacya laakiin islaamku gabdhaha wuxuu gaarsiiyey qofka saddex gabdhood ama labo arki doona labana waa ajarkan waa lagu hela hadda waa kuwaad adugu dhashay hadday rabaan ama waa kuwa kale middi adiga aada dhashay haddaad korido si fiican u tarbiyey diinta iyo aadaabtii fiicneed barto qowl wanaagsan aad ku koydo qalbigooda aad ilaalido ilaa ay qaan gaaraan ee guur ay gaaraan u guurido markaas saas aad cid kale ugu wareejido mas-uuliyaddoodii janna kule qiimaynka weyn miyaad gara ilaa dadka muslimiinta ah wixii janno lagu helayaa waa waxa ugu muhiimsanay ku dadaalaan soomaaliya taas macnaheedu marka waxa weeye sharciga islaamku wuxuu ka dhigay gabdhaha wax lagu dadaalo oo la daryeelo oo la qiimeeyo oo lagu raadsado ilaahay raaylahashadiisa qiimaynta iyo ilaalinta la ilaalina saasuu ka dhig markaasay gaala waxay leedahay islaamku gabdhaha hoos ugu dhig ka warrama